بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد المقدمات waxaynu ka bilaabanaynaa cashirkeenna labaad ee kitaabka lub usuul muqadimaadka ayaynu ka bilaabanaynaa inta aan la gaadhin muqadimaadka waxaa la doonayaa nin soo macneeya cashirkeennii hore bal sheekh xamse isyar taagaya la socda haddii xamse uu meel yaro galo si aynu u qabanno bal haye isyar taag sheekh xamsew waxaad bilaabaysaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin noo soo laqme laqmo unbaan rab sharax uma baahnin saad isku saaraysid un baan eegaynaa lilwusuuli gaadhid he lilwusuuli gaadhid shaariyo majruurkaasi waa inuu xidhmaa waa inuu tacalluqaa lilwusuuli gaadhid he ilaa macrifati uuna gaadhsiiyey صح ما شاء الله صح haye awdacahaa ma sifaad ka dhigtay nacam quwadaad ka sifaynaysaa biquwatin quwada oo awdacahaa khayru ma'muulin ma sha allah aad iyo aad buu xamse u wacan yahay ma sha allah Eh, si fiican baad runtii usoo macnaysay waxaan eegayey halkaa bal igu yar noqo eh, ad halkaa waxaan doonayaa inaad igu yaro noqoto wasaxbihi alfaa'iziina min allahi bilqabuul min allahi halkeed ku xidhay faa'iziin wej kale banaan yahay maxaan ku xidhi karnaa qabuulka laftiisa bal qabuul ku xidh oo macnee jazaak allah khayr culima waxaynu bilaabanay kitaabkii lubnusulka ahaa muqadimadiisii ayaynu ku dhex jirnaa waxaynu eegi doonaa usuulka keligii ma ahee waxaynu ognahay in fanni kastoo la bilaabayaa uu mabaadi tobana u baahan yahay toban qodob oo mabaadi alcashara la yidhaha baa jira almabaadi alcashara toban qodob oo la odhanayo oo lagama maarmaana ayaa jira almabaadi alcashara waa tobanka qodob ee mabaadida ah waxaynu eegaynaa inagoo welibana si yaroo fudud oo kooban usoo qornay mabaadida qodobka koobaad oo tacriifka ah usuululfiqhi maxaa la yidhaahdaa alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin wacala aalihi waasxaabihi ahli lmajdi wddiin ama bacd فاعلم أيها طالب النبيل أن لكل فن مبادئ عشرة لا بد لطالب أن يحصلها ويعرفها قبل الشروع في الفن وهي mabaajidan hadda waraaqda aynu ka dhignay ee ardayga aan ugu talagalnay khulaas ahaan inuu u qaato qaar badan buu sheekhu qaar ka mida wuu inoo keenayaa waanaad arki doontaa siduu inoogu keeno uu u sharxo waynu arki doonaa insha allah tacriifkaa ugu horeeya ee usuululfiqhi maxaa loo yaqaanaa marka usuululfiqhi aynu nidhaa muxuu noqonayaa usuululfiqhi culimada usuuliyiintu saddex bay iskugu khilaafeen ereyga usuululfiqhiga qole waxay yidhaahdeen bictibaari tarkiib weeyaane mufradyada aanu tacriifinno usuulna aan tacriifinno fiqhina aan tacriifinno oo bictibaari tarii tarkiib tarkiibka aynu sidaa ku tacriifinna bay yidhahdeen oo tarkiibka isagoo la eegayo sidaa ha loo tacriifiyo qolena waxay yidhaahdeen may e waa bictibaari laqab e, oo usuululfiqhi magac baa laga dhigaye magac ka dhigidda inagoo eegayna aynu usuululfiqhiyo magaca aynu tacriifino oo sidaa magac ka dhigidda oo qura aynu usuululfiqhiga ku tacriifino qolo saddexaadna waxay yidhahdeen intay kala rajixi kari waayeen labadii qowl ay yidhahdeen maxaa jira haddii labadaba aynu wada sheegno isagoo biictibaari tarkiibana haddaynu sheegno isagoo biictibaari laqab oo magac fannigan looga dhigayaan haddaynu sheegno ma mushkilad baa jirta bay yidhaha labadaba haddaynu isku darno kitaabkeennii hadda nadmul ahaa ee inoo soo dhammaaday labadaba miyuu iskugu keen daray mise mid buu ku gaabsaday labadaba wuu iskugu keen daray inta hore oo dhanna biictibaari tarkiib buu kaga hadlay markuu muqadimada sii dhammaynayeyna biictibaari hee laqab buu kaga hadlay culimada usuulkana rag badan baa sidaa qaatay in labadaba laysku daro ayay qaateen biictibaari laqab iyo biictibaari idaafa isagoo labadaba la eegayo laakiin waxay ragga qaarkood rajaxeen oo usuuliyiinta ah usuululfiqiga in layska daayo bictibaaril'idaafada oo ile waa laga soo guuray oo magac baa laga dhigaye bictibaari laqabka oo qura in lagu gaabsado oo tacriifka bictibaari laqaba un la raaco kaa ayay rag badanina rajaxeen oo ay yidhaahdeen sawaabku waa kaaya ardayda kaa un ha loo sharxo bal hadda aynu eegna tacriifka aynu halkan kusoo qoranay alwal tacriifuhu waa tacriifka usuululfiqiga tacriifkaasoo luqo iyo isilaaxba le baa jira kii luqada waynu ka aamusnayo waktigaa dee wakti ma hayno dheer kii isilaaxo qura ayaan kusoo gaabsanay tacriifuhu fi lisilaax faqad ikhtalafa waxay isku khilaafeen culamaau lusuuli culimada usuulku tacriifuhu inay tacriifiyaan usuululfiqhiga fa minhum waxaa ka tirsan man carafa nin tacriifiyey alidaafiya idaafiga oo tarkiibka idaafiga iyagoo ku tacriifiyey wa minhum waxaa ka tirsan man carafa nin tacriifiyey allaqaba allaqabiye isagoo laqabiga ay eegayaan tacriifkan laqabiga ah ku tacriifiyey laqabnimada iyo magacnimada wa minhum waxaa ka mid a man jamaca nin kulmiyey bayna nawcayni labada noocba rag baa isku keenay oo yidhi idaafiga iyo laqabiga labadaba isku kacyadada wa sawaabu sawaabku waxa weeye tacriifu laqabiyi laqabiga oo qura in lagu tacriifiyo laqabiyun in lagu tacriifiyo walaysa hama halkaa ma aha hayruhu hayrkii kaa hayrkii meesha in la keeno ma aha wa amaa juz-aahu labadiisa qaybood ee usuulka iyo fiqhiga ah xaalata tarkiib marka laystarkiibiyo falaysa liwaaxidin mid uma aha minhumaa labadaa ka tirsan madluulun madluul iyo macno uu ku tusinayo calaa xidatihi kelinimadiisa macno uu keligii tusayaa usuulka iyo fiqiga toona xilliga tarkiibka ma jiraan labadaa midna keli macno kuguma tusayo wainamaa huwa isagu ka hulaami zaydin oo kale weeye hulaami zaydin oo kalunbuu noqonaya hulaami zaydin idaa samayta bihi markaad magac ka dhigto hulaamu zayd haddaad nin u bixiso dee hulaamkuna wiil kuma tusayo zaydna nin zayd la yidhaha kuma tusaye hulaamu zayd isagoo wada socduunbuu magac noqonaya ka hulaami zaydin isagoo wada socdoon buu magac yahay lam tadlub ma dalbaysid macna alghulaami hulaamka macnihiisii walaa macnaa zaydin zayd macnihiisiina ma dalbaysid walaysa lanaa nooma aha xadaani laba xadood idaafiyun mid idaafi la yidhaa iyo walaqabiyun mid laqabi la yidhaa kaasina ma jire waa qowlkan aynu inagu qaadanay wey wainamaa huwa laqabiyun waa laqabi faqad oo qura laqabi baa la qaadanaya fakhtalafad waxaa iskhilaaftay kelimatu lculamaa culimada kelmadoodii cinda tacriifihi markay tilmaamayeen bilmacna laqabi macnaha laqabigaa laftiisay isku qabteen haddana bal usuululfiqiga laqabi aynu ka dhigno oo magacan ka dhigna e maxaynu nidhahnaa laqabkii maxaynu nidhahnaa falaqrabu ka ugu dhow ila sawaabi sawaabka ka ugu dhowi huwa macrifatu dalaa'ili lfiqhi ijmaalan wa kayfiyatu listifaadati minha wa xaalu lmustafiidi halka xaalkaasi wuu godan yahay laamka wa xaalul mustafiidi usuulul fiqiga sidiisu waa saddex qodob saddex qodob oo la isku geeyey ayaa usuulul fiqi loo yaqaanaa saddexda qodob waxa weeye waa dalaa'ilul fiqhi halkaa macrifaan ka horraysiinay sow maaha falaqrab ila sawaab huwa macrifatu baynu nidhi maaha ereygaa macrifaa iskaga tag huwa dalaa'ilul uundhe huwa dalaa'ilul waa fiqhiga daliiladiisa ijmaalan si ijmaal ah welibana loo barto ijmaalan ijmaacan baa qoran miya ijmaalan ijmaalan eh, caynkaa dambe laamka dhiga huwa dalaa'iluulfiqhi waa fiqhiga daliiladiisa ijmaalan si ijmaal ku jiro loo barto waa daliilada ijmaaliga ah si ijmaal ku jiro looma baranayo waa daliilka ijmaaliga ah weeyi ayaa aan tafsiiliga ahayn daliilkaa laftiisa ayaa usuul fiqi la odhan maala aqiimu salaata waa daliil tafsiiliya usuulfiqi ma aha walaa taqrabu zina waa daliil tafsiiliya usuulfiqi ma aha maala rasuulku salaadii kacbada ku dhex tukaday waa daliil waa daliil tafsiiliya usuulfiqi ma aha usuulfiqigu waxa weeye qadiyada la odhanayo alamru lmulaq yaqtadi lwujuub annahyu lmulaq yaqtadi taxriim ya daliilka nooca aynu u dhigayno iyo ijmaaca iyo ijmaaca dee shuruudihiisa dhammayska tirtay inuu daliil noqonayo kuwa noocaa ee kuliyiga ee ijmaac gaara aynaan kaga hadlayno ijmaaca guud aan kaga hadlayno ee amar gaaroo aqiimu salaada aan kaga hadlayno ee amaroo dhan aan kaga hadlayno ee nahyi gaara aynaan kaga hadlaynin nahyioo dhan aan kaga hadlayno adilada ijmaaliga ah adiladaa horta usuululfiqi waa la yidhaha waa ko waxaa kaloo usuululfiqi la yidhaha wa kayfiyat listifaadati minhaa kayfiyat listifaadada sida looga faa'iidaysanayo adiladaa oo haddii tacaarud ka imaad loo kala rajaxayo oo iyaga laftoodaba markii ay sida loo kala horraysiinayo jaliga iyo khafiga iyo sida loo kala horraysiinayo aaxaadka iyo mutawaatirka iyo sida loo kala horraysiinayo kayfiyat listifaada baa la yidhahdaa kitaabka lixaad bay inoogu iman doontaa markaa kayfiyat listifaadadu kayfiyat istifaadadana waynu arki doonaa iyaduna usulu fiqi bay noqon kayfiyat istifaada iyo waxaalul mustafiidi ninka mustafiidka ee faa'iideysanaya xaaladiisa xaaladaasi waa shuruud waa shuruudul mujtahid ninka mujtahidka ah shuruudaha looga baahan yahay oo kitaabka toddobaad inoogu imanaya saddexda qodob isku geyntooda ayaa usulul fiqi loo yaqaanaa macnaha laqabiga ama eh, ereyga laqabiga marka lagu tilmaamayo waxa weeye dalaa'ilu lfiqhi alijmaaliya waxa weye kayfiyatu listifaadati minhaa waxa weeye xaalu lmustafiid saddexdaa isku geyntooda ayaynu usuululfiqhi ku tilmaami usuululfiqigu halkeebuu ka hadlaa mawduuciisu waa maxay halkeebaa loo dejiyey usuululfiqhi oon odhanaynaa usuululfiqigu halkaasuu ka hadlayaa waa halkee ahaani ka labaad mawduucuhu waa mawduuca lagaga warbixinayo usuululfiqhiga fawudica waxaa loo dejiyey usuululfikhigii liladilati adiladii baa loo dejiyey almuusilati gaadhsiinaysay ila alaxkaami sharciya axkaamta sharciga ah alcamaliyati ee camaliga ah iyo wa aqsaamihaa qaybaha ay leedahay iyo wakhtilaafi maraatibihaa maraatibteeda kala duwan iyo wa kayfiyat istimar اaxkaam asharciya axkaamta sharciga ah sida istimar loogu samaynayo minha adilada xaggeega calaa wajhin kuliyin si kuliyi awelibana ah mawduuca usuululfiqhigu waa adiladan ina gaadhsiinaysa axkaamta sharciga ee camaliga ah ee fiqhiga aan ka faa'iidaysanayno maala alamru lmuطlaq yaqtadi lwujuub waa halka loo dejiyey uu ka hadli doono iyo sidaynu ognahay aqsaamta ay adiladu yeelanayso hadday tahay kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca iyo qiyaaska saxiixa iyo wakhtilaafi maraatibihaa sida loo tartiibinayo maraatibtooda ay u kala duduwantahe loo kala horraysiinayo iyo wa kayfiyat istismaar alaxkaam asharciya axkaamta sharciga ah sida istismaaraad loogu samaynayo adilada loogaga samaysanayo si kulliyi ah kaasi waa madhab wa dahaba bacduulculamaa'i culimada qaarkood ayaa ku tegey kaasi waa ka saxiix jumhuurtu ay qaateen kaa hore inuu mawduuca usuulfiqigu kaa yahay wadahaba bacdu lculamaa culimada qaarkoodna waxay ku tegeen ilaa ana mawduucahu mawduuca usuululfiqigu waa aladila walaxkaam macan kaa hore adilada unbu ina yidhi axkaamtana waa lagaga hadlaa laakiin axkaamtu waa calaa sabiili tabace ma aha inay asalnimo looga hadlaya ma aha waa qowlka hore axkaamta tabiciyo ayaa looga hadlayaa laakiin asalnimo loogama hadlayo qowl madhabkan dambena wuxuu leeyahay usuululfiqigu halkuu ka hadlaa waa adilada kuliyiga ah iyo axkaamta oo wada socota kolkaa labada madhabba waxay isku waafaqsan yihiin in usuululfiqiga axkaamta lagaga waramo oo axkaamtu dee aad kaga warrami kartid masaa'il axkaamiya laakiin qowlka horena wuxuu ku leeyahay waa calaa sabiili tabac qowlka dambena wuxuu ku leeyahay calaa sabiili tabac maahe waa asalnimo loo dejiyey usulku inuu ka hadlo asalnimo weeye in usuulku uga hadlayo wa ilayhi dahaba kan waxaa ku tegey waa madhabkan dambe e sacdudiin ataftazani nin la odhan jiray sacdudiin ataftazani iyo culimo lamida ayaa ku tegey waa ninka talkhiiska qoray kitaabkan talkhiiska sacdudiin ataftazani sharax yar buu kuleeyahay filaya sharax yar buu kuleeyahay oo sacdudiin la yidhaahdo ayuu kuleeyahay talkhiiska athaalif mas'alada saddexaad een ka warramaynaa ama aan ka warbixinaynaana faa'iidatuhu waa faa'iidada usuululfiqigu uu leeyahay falahu usuululfiqiga waxa u sugan fawaa'idu faa'iidooyin kaiiratun fara badan liannahu yubayinu wuxuu kuu bayaamin ususa wa manaahij alfaqiih qofka faqiiha ah duruqda iyo wadooyinka uu raacayo allatii taasoo bihaa bisababihaa iyada darteed yastanbitu uu kula soo baxayo alaxkaama axkaamta alfiqhiyata ee fiqhiga ah lilxawaadisi dhacdooyinka almutajadidati cusub dhacdooyinkan hadda cusub ee nawaasilka ah qaabka uu fiqhigooga uu ula soo baxayo ayuu ina baraya waa qiimaha aynu arkayno iyo faa'iidadiisa alraabicu ka afraad fadluhu waa fadligiisa falahu waxaa u sugan sharafun cadiim sharaf weyn cadiim ba'daasi kasray sidataa idi shay-u shaygu yaktasibu wuxuu kasbadaa asharafa sharafta ayuu kasbadaa min mutacalaqihi halkuu ku tacalluquna ka kasbadaa maadaama usuululfiqhigu uu adiladii ku tacalluqo dee waxa weye sharafta wuxuu ku helayaa halkuu ka hadlayo sharaf aad u badan buu leeyahay usuulufiqhigu alkhamis qodobka shanaad nisbatuhu marka loo eego lisaa'iri alculuum culuumta kale marka loo eego usuululfiqhiga usuululfiqhi iyo culuumta kale maxaa ka dhaxeeya fa huwa isagu yukhaalifu wuu khilaafayaa hayrahu hayrkii oo min alculuumi culuumta ah wayubaayinuuna ka fogaanayaa welibana usuulfiqhi waa ka duwan yahay yaa ugu horeeyey oo dejiyey asaadis qodobka lixaad waadicuhu waa ninkii dejiyey wa huwa imaamu shaaficiy imaamkii imaamu shaafici la ayaa fanigan inoo dejiyey markuu qoray kitaabkiisa arrisaalo ah iyo kitaabkiisii kale ikhtilaafka la odhan jiray iyo kutub badan buu ka qoray kolka kutubtaa uu qoray iyo umka meelo ka mid a ah. imaamu axmed xataa waxaa laga sheegaa inuu yidhi imaamu shaafici hadduuna jiri lahayn cumuum iyo khusuus maanaan kala garaneen imaamu shaafici isaga ayaa baabkan furihiisa ahaayoo ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmigan ummadda uu ugu furay mas'alada toddobaad waa ismuhu fandigani magaca uu leeyahay iyo halka uu ka imanayo fa huwa isagu usuululfiqhi usuululfiqhi baa la yidhaha magiciisa usuululfiqhi baa la odhanaya magacanaaba sharaf ugu filan waxa weeye adilatulfiqhi waa fiqhiga iyo maxaanku dhaha axkaamtan fiqhiga ah daliiladii loo daliishanayey iyo halkii loo tixraacayey waa usuululfiqhi qodobka sideedaad ee haaminka ah waa istimdaaduhu meesha laga soo dhimbiil qaadanayo usuululfiqigu xagguu ka yimid oo imaamu shaafici xagguu ka soo gurtay usuululfiqiga saddex meelood ayaa laga soo qaataa sida imaamu lxaramayn cabdulmelig aljuwayni sida uu tilmaamay fadakara wuxuu sheegay imaamu lxaramayn oo wataabacahu ay ku raaceen imaamka kasiirun wax fara badan oo min culamaai lfanni ihi eh, ana usuula alfiqhi mustamadun waxaa laga soo qaataa min alaaati culuumin saddex cilmi wahiya cilmu lcarabiya waa cilmiga carabiga loo yaqaan cilmiga carabiga waxaynu ku ogaanaynaa marka dalaalada laga hadlayo xaqiiqada iyo majaaska iyo maxaanku idhaahdaa laga hadlayo cumuumka iyo khusuuska iyo dee waa carabigaa dib loogu noqonaya wa cilmulfiqhi iyo cilmiga fiqhiga cilmiga fiqhiga laftiisana xidhiidh ayuu la yeelanayaa wa cilmu lkalaam iyo cilmiga kalaamka oo mas'alatu lqubxi iyo mas'alatu lxusni waalqubxi iyo maxaanku idhahdaa takliifu maa laa yutaaq iyo takliifu lmacduum iyo masaa'il badanoo xaggaa ka yimid oo cilmulkalaamka ka yimid oo aynu ku arki doonno halkan ayaynu arki doonnaa iyagana biidni illaahi tacaala ataasicu mas'alada sagaalaad xukmu shaarici waa shaaricu xukunka uu leeyahay ee in la barto fannigan usuululfiqhiga ah laga rabo sharcigu muxuu ka qabaa rag badan baa intay fanniga keri waayeen ile waa fanni adag eh ayaa isku dayay inay dhaliilaan waxaa la ogaaday oo jawaabtoodu ay noqotay almar'u caduwun lima jahila qofku cadow buu la noqdaa wuxuuna garanayn hadduuna ilaahay ka baqaynin wuxuu isku dayaa waxa uuna garanaynin inuu daadafeeyu caayo dhaliilo wuuna garanayn mushkilad kale ma jirto wuuna garanaynin kolkaa ma garanayo maxaa kuu diiday haddaadan garanaynin fanigan ma garanayo dheh laakiin cay uun ha kala duldhicinoo ha odhan usuululfiqiga ma aha un ha odhan waxa weeye usuululfiqiga sharcigu wuxuu ka qabaa barashadiisa waa lagu kala duduwan yahay ninka doonaya inuu darajatul ijtihaad gaadho culimadu way isku raaceen in shuruudihiisa uu ka mid yahay usuululfiqiga inuu aqoon leeyahy waana fardulcaynba haddaad doonayso mujtahid oo kale marxaladaa inaad gaadho usuululfiqiga berashadiisu fardulcayn bay kugu tahay adoon usuululfiqhi garanaynin darajadaa ha ku fikirin haddii adan derajadaa doonayn adan islahayn gaadh oodantaa ku fikiraynin waa fardulkifaaye oo intii gobol wada joogta cid usuululfiqiga garanaysa hadday jirto wuu ka dhacayaa xukunkii cidda aan garanayninna de haddi aan la garanayn waa la wada dambaabaya ataasicu mas'alada sagaalaad xukmu shaarici waa shaaricu xukunka uu ka leeyahay fa huwa yakhtalifu wuu iskhilaafayaa biikhtilaafi almutacalimiin ardayda baranaysa marka kala duduwanaanshahooga la eego oo fa huwa usuululfiqigu fardu caynin waa fardulcaynin calaa man kii dushiisa yuriidu doonayey an yakuuna inuu noqdo min ahli lijtihaad ninka doonaya inuu ijtihaadka ehel u noqdo waa laga rabaa wa fardu kifaayatin waa fardulkifaaye calaa gayrihi kaa gayrkiina fardulkifaayu ku noqon oo waxaa la odhanaya adigana fardulkifaayu intan kalena ku noqonaya alcaashir ugu dambaysa ee usuululfiqiga aan kaga warbixinaynaa waa masaa'iluhu meelaha uu ka hadlo usuululfiqigu halkeebuu ka hadlaa oo muxuu odhanaya awi qadaayaadkiisu fa qadaayaahu waa qadaayaadka allatii qadaayaadka yabxathu canhaa uu baxsiyayo wadalika milu alamru lmutlaq yaqtadi lwujuub oo kaleba weeyi masaa'ilka uu ka hadlo masaa'iluhu waa lagu kala duwanya naxwaha masaa'iluhu marka la maaan odhan alfaacilu marfuuc baad keeni masaa'iluhu sarfiga marka lagu yidhaha maxaad odhan masaa'iluhu masaa'ilka sarfiga balkayn baa lagu yidhi maalan waxaad odhanaysaa idaa taxaraka xarfuulcilla wafataxa maa qabla qulibat ilcilati alifan oo kale aad odhan waa masaa'iluhu ma og tahay marka lagu yidhaha usuululfiqiga masaa'iluhu kaan maxaad odhan alamru lmutlaq yaqtadi lwujuub oo kale ayaad odhanaysaa fiqhiga marka lagu yidhaha masaa'iluhu sheeg maxaad odhan asalaatu waajibatun oo kale ama maxaan ku idhahdaa anniyatu waajibatun cinda alwuduu oo kale meelahaasaad odhanaysaa kolkaa fiqhigana meelihii dee masaa'ilkiisu ay ahayd waa masaa'iluhu haddaba culima usuululfiqhiga tobankaa qodob fanni kastiba horta mabaadida wuu u baahan yahay tobanka qodob wuu u baahan yahay laakiin hadda tobankaa qodob waa hordhiceenii innagana sheekhu qayb ka mida sidaa inoogu sardin maaye qayb ka mida ayuu inoo keenayaa bal qaybtaa hadda aynu eegno almuqadimaat ereyga almuqadimaat ah waa muqadimooyinkii almuqadimaat daalka waa la kasriyaa oo almuqadimaat baa la odhan waxay noqonaysaa macnaheegu markaa hadduu mucaddo yahay waa kuwa ku hormarinaya adiga ee haddaad barato kuwa hayrkaa kaa hormarinaya hayrkaa waad ka sarraynaysaa bay ka dhigan tahay almuqadimaat haddaad barato muqadimooyinkan iyaga adiga ku qadimaya oo ku hormarinaya oo dadka kula filka ah ayay kaa sarraysiinayaan waa muqadimaad markaa ah. way ku hormarinayaan waxaa kaloo dhici karta almuqadamaat inuu yahay oo daalka la kor dhigo oo ism mafcuul loogu dhawaaqo oo almuqadamaat waa kuwii iyaga lasoo hormariyey ee laga soo hormariyey maxay maqsuudka ayaa laga soo horraysiiyey maqsuudkiibaa xagga hore laga soo mariyey waa muqadamaadkii maqsuudka horti maqsuudkaa u baahan iyaga iyaga ayaa ayuu maqsuudka u baahan yahay kolka intaan maqsuudka la gaadhin adilada intaynaan gaadhin alkitaab iyo asunna iyo alijmaac iyo alqiyaas iyo kuwaa intaynaan gaadhin waxyaabo kuwaasi ay u baahnaanayaan ayaa jira oo kow uu ka mid yahay tacriifka usuululfikigu uu laba ka mid yahay sidaynu ognahay axkaamta mas'alada axkaamta loo yaqaan hadday axkaamtu waajibka tahay iyo hadday axkaamtu ay tahay xaaraanta iyo hadday axkaamtu sunnada tahay iyo hadday axkaamtu kayrkeedba tahay axkaamtana waa inaade axkaamtaasna waan arki doonaa almuqadimaat waxaa ka mid noqon doona mas'alatu alxusni waalqubxi oo kale waxaa ka mid a takliif takliif almukrah oo kale ama e, takliif alghaafil waalmulja oo kale axkaamta aynu ku arki doono masaa'il badanoo noocaasa ayaynu halkan insha allahu tacaala aynu ku arkaynaayo sheekhu uu inoogu soo gudbin doonaa ama uu kaga hadli doonaa qaybta muqadimada ah almuqadimaatu waa muqadimooyinkii kuwii lasoo hormariyey usuululfiqhi usuululfiqhigu adilatulfiqhi waa fiqhiga daliiladiisa adiladii alijmaaliyatu ijmaaliga ahayd waduruqu istifaadati jus-iyaatihaa iyo jus-iyaadkeega faa'iidaysigooga waddooyinka loo raacayay ama loo marayey iyo waxaalu mustafiidihaa ka faa'iidaysanaya xaaladiisii sheekhu wuxuu ka bilaabay inuu usuululfiqhiga haddaba inoo tacriifiyo wuxuu yidhi usuululfiqhi adilatulfiqhi alijmaaliya وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيدها أسول الفقه وحا لأرانيا أدلة فقه إجمالك إيا طرق الاستفادة إيا حال المستفيدك شيخين وحو كغهد لي إنه تضبى كتاب أيين صومر لكتابك كغهد ليه تضبى كتابك كغهد ليه أدلة الفقه مركان نراه afar kitaab buu kaga hadlayaa adillatu lfiqhi alijmaaliya afar kitaab buu kaga hadlayaa eh, kitaabka oo sunada ah kitaab gaaru ka dhigay ee eh, kitaabka qur'aanka ah oo qur'aanka alkitaab yidhi kitaab gaaru ka dhigay sunada kitaab labaad buu ka dhigay ijmaaca kitaab saddexaad buu ka dhigay qiyaaskana kitaab afraad buu ka dhigay afar kitaab duruqu istifaadati juz'iyaatiha markaynu eegno duruqu istifaadati juz-iyaatiha waa kitaabka lixaad ayuu kaga hadli doonaayo waa murajaxaadka iyo waxyaabaha lagu kala rajaxayo adilada ama lagu kala horraysiinayo kitaab markuu leeyahay xaalu mustafiidiha waa mujtahidka iyo shuruudihiisa kitaabka toddobaad buuna kaga hadlayaa haddaba sheekhu tacriifkee usuululfiqiga saddexdaa qodob buu ku soo ururiyey wuxuu yidhi waa adilaة اlfiqhi alijmaaliya fiqhiga deliiladiisa ijmaaliga ah kolka sheekhu mataba ma wuxuu qaatay macnihii la jiray idaafigiibuu sharxayaa mise wuxuu qaatay laqabigiibuu sharxayaa mise labadiiba wuu isku daray muxuu talo halkan qaatay ma laqabkiibuu qaatay magac ka dhigidii mise idaafigii mise labadaba wuu isku darayaa hadda laqabkiibuu qaatay kanaynu ka hadlaynaa waa laqabkii adilatu lfiqhi buu ina yidhi ereyga adilla-a sheekhu wuu ku khilaafay kitaabkii uu kitaabka ka soo gaabiyey kitaabka jamculjawaamica uu ka soo gaabsaday adilo ma odrhanin kitaabkaasiye dalaail buu yidhi dalaail muxuu yidhi kitaabka maxaan ku qornaa dalaail lfiqhi dalaail baa ku qornay jamculjawaamica sababta sheekhu uu dalaail uga baydhay uu adilo ugu baydhay waa la isweydiiyey maxaad asalkii ku khilaaftay baa la yidhi wuxuu u khilaafay uu adilo u qaatay shayga daliilka sow ma arkaysi daliilku laba jamac ayuu leeyahay jamac la yidhaha jamculqile iyo jamac la yidhaha jamculkasra waa cashirkeennii maantay naxwaha soo saa ma ahayn haddii dalaa'il la qaato waa jamculkasro haddii adilo la qaatana adila waa afcila waa ashixatan cala alkhayr oo kale shadkii baa ku jira adila waa afcila waa jamculqilo haddaba daliiladu ma jamculkasray ahaayeen mise daliiladu jamculqilay ahaayeen daliiladu waa afar waa kitaabkii iyo sunnadii iyo ijmaac iyo qiyaaskii yaa ku habboon ma dalaa'il baa ku habboon mise adila ku habboon adila ku habboon jamculqilaha ii qaado ilan jamculqiluhu min alaaa ilaa cashara buu ahaaye haddana mas'aladan hayna daliiladan haynaa waa afare dalaa'il iga daayo adila ii qaado sabab kaluu uga baydhayna way jirtaa oo dalaail waxa kaloo uga baydhay mufradku markuu daliil yahay oo faciil uu yahay af carabiga lama aragoo ma badna in faciilka facaail lagu jamciyo faciilka in facaail lagu jamciyo waa mid iyadana af carabiga sideeda aan la ogolayn kolkaa walow la yidhi waxbaa loo hayaa oo waa la arkay la yidhi laakiin ma badnee waa naadir igadaa buu yidhi haddaba inaan dalaail lfiqhi idhaa adilat lfiqhi baan odhanaya usuululfiqhi fiqhiga usuululfiqhiga cilmiga la odhanayaa adilatulfiqhi waa fiqhiga daliiladiisii adiladii alijmaaliya ijmaaliga ahayd ereyga alijmaaliya markaan idhaahdo adiladu waa ijmaali markaan idhaa waxaan diidana waxaan diidayaa kuwa tafsiiliga ah oo tafsiiliga fiqhiga ka hadla tafsiiliga iminka aqiimu salaad oo kale iyo kuwa lamidka ah waxa ka hadlaya maxay waxa ka hadlaya fiqiga ka hadlaya usuulul fiqiguna kuwa ijmaaliga abuu ah ka hadlaya ee guud ee amar oo dhan quseeya ama nahyi oo dhan quseeya ama ijmaac oo dhan quseeya ama waxyaabaha noocaas oo kale ah ayuu ka hadlaya usuulul fiqigu kolka waa alijmaaliye atafsiiliye ma aha wa duruqu istifaadati juz'iyaatiha juz'iyaadkeega faa'iidaysiga laga faa'iidaysanayo duruqdeedii weeye waduruqu istifaadati juziyaatiha haddaba halkan markaan eegno ereyga duruq ihi waa jamcu dariiqin weeye dariiq baa la jamciyey waxaana lagu jamciyey duruq baa lagu jamciyey duruqdaa waxaa looga jeedaa almurajixaat waxyaabaha kitaabka lagu kala rajaxayo ama waxyaabaha adilada lagu kala rajaxayo waxaa lagu odhanayaa kana waa aaxaad kana waa mutawaatir waxaa lagu odhanayaa kani waa min asunna kana waa min alqur'aan oo min alkitaab waxyaaba lagu kala rajaxayo waxaa lagu odhanaya kan cillo noocaasa ah haysata kana waa saalim oo ciladii buu ka badbaaday waxyaabaha lagu kala rajaxayo ayaa horta duruqdaa looga jeeda wa duruq istifaadati juziyaatiha juziyaadka ay leedahay kelmadu kelmadaa juziyaada mar baynu sharaxnay inaad ogtihiin mooyaane juziyun iyo juzun waa laba erey oo kala duwan juziyun iyo juzun waa laba erayo kala duwan oo aad u kala fog walibana juz'iyun iyo juz'un juz'iyiga waxa loo yaqaanaa shayga kuliyiga ah waxa soo hoosgelaya imika naas oo kale naas ama dad oo kale markaan idhaha insaan oo kale waa kuliyi kuliyigaa maxaa juz'iyi u ah haddaba dee adigoo kale adigoo kale eeg waxaa erey ereyga soo hoosgelaya adiladan haddaba ijmaaliga ah ee juz'iyigiisu maxaa ka mid a ah? daliil gaara soo qaado hal daliil oo adiladii gaarka ahayd ah soo qaado markaa daliilkii soo qaadato waxaad odhanaysaa man mase dakaro falyatawada' baad soo qaadanaysaa waa juz-iyigii waa juz-iyigii xadiidkii soo qaadanaysaa oo dekerkaagu xubin adiga kaamida un weeye haddaad taabateen maxaa ku jira xadiidkii kale ee xubin adiga kaamida weeye haddaad weyse qabtoo awradaada taabato maxaa jiradii waxa weeye waa waa laba daliil sabaa iska hor yimid haddaba duruqdaasi waa murajaxaadka lagu kala rajaxayo ee waxyaabaha lagu kala rajaxayo la barto daliilkan iyo daliilkan waxaad ku kala dooranayso ood barato ayaa duruqa ah. wa duruq istifaadati juz'iyaatiha adilada kuwa juz'iyiga ah ee dee juz'iyiga kulliyiga hoosgelaya faa'iidaysiga laga faa'iidaysanayo duruqdooda ayaa usuululfiqi la yidhaah iyo waxaa lagu kala rajaxayo wa xaalu mustafiidihaa iyo ka mustafiidka ah xaaladda uu leeyahay ereygaa shuruud baa looga jeedaa waxaalu mustafiidihaa ka mustafiidka adilada ka faa'iidaysanaya shuruudihiisaoo la barto shuruudihiisa shuruudaha la bartada kadaa shuruudaha laftooda usuululfiqhiga waxaad arkaysaa haddaba culima usuululfiqhigii halkaa muxuu inoo noqday saddex qodob oo laysku geeyey ayuu usuululfiqhigii inoo noqday waa adilada fiqhiga ee ijmaaliga ah kow iyo duruqu istifaadati juz-iyaatihaa iyo xaalu mustafiidiha saddex intaa ayaa la odhanayaa usuululfiqhi usuululfiqhigi intaasuu culima inoo noqday saddexdaa qodob ayuu inoo noqday bal hadda aynu eegno sheekhu markuu yidhi adilatulfiqhi markuu yidhi usuululfiqhiga markuu adilatulfiqhi ku tilmaamay adilatulfiqhi markuu yidhi waxbaa inaga baxay maxaa inaga baxay adilatulfiqhi markuu leeyahay waxa bartaa adilatulfiqhi inagaga baxay fiqhiga laftiisii baa inaga baxay fiqigu usuululfiqi muu inoo noqon naxwuhu usuululfiqi muu inoo noqon sarfigu usuululfiqi miyuu inoo noqon eeg naxwihii iyo sarfigii iyo usuululfiqi lama odhan karo waayo usuululfiqi waa adilatulfiqi fiqiga daliiladiisii adilatulfiqi markuu sheekhu yidhi alijmaaliya xataa daliilka naxwuhu naxwuhu adilu leeyahay soo maaha adilu naxwuhu leeyahay adilada naxwuhu noqon mayso usuululfiqi ilan adilo maaha fiqigu uu leeyahay waa adilo naxwu leeyahay marka alijmaaliya uu sheekhu yidhi waa qeyd labaad alijmaaliya maxaa inaga baxay alijmaaliya adilada ijmaaliga ah markuu yidhi aladila atafsiiliya baa inaga baxday adilada tafsiiliga ah ayaa inaga baxday sida aqiimu salaad iyo walaa taqrabu zinaa iyo kutukashadii rasuulku kacbada dhexdeeda uu ku tukaday oo kale iyo usuululfiqi maaha oo usuululfiqinimo ma aha amarkii guud baa loo soo qaadanaya ama ficilkii guud ee rasuulka marka la baadhayey ayaa tusaale ahaan loo soo qaadanaya laakiin usuululfiqigu waa ijmaaliga shaygaa guud ee ijmaaliga ah ayaa la odhanaya usuululfiqi alijmaaliya tafsiiligiibaa inagaga baxay oo halkaana tafsiiligii ayaynu kaga nimid talow haddaba sheekhu markuu usuululfiqi intaa intaa inoogu sharxay oo intaa sheekhu uu inoogu tilmaamay ma jiraa tacriifkan tacriif aan ahayn oo culimmada qaarkood ay ku tacriifiyeen haa wuu jiraa waxa weeye isla kan oo macrifo laga horraysiiyo kanuun macrifo ka horraysii kan hadda aynu aynu tilmaanay uun xagga hore macrifo ka mari maxaynu odhanaynaa kan hadda aynu tilmaanay haddaan macrifo ka horraysiino muxuu inoo noqon usuululfiqhi macrifatu adilati alfiqhi alijmaaliya macrifatu adilati alfiqhi alijmaaliya ragga qaarkood baa yidhi usuululfiqhiga waxaanu u haysanaa ma aha adilada fiqhiga ee ijmaaliga ahe waa adiladaa barashadeeda adilada lafteedu ma aha adilada ijmaaligiihi qolada hore waxay leeyihiin adilada ijmaaliga ah lafteeda qolada dambena waxay leeyihiin war adilada lafteedu ma aha usuululfiqiye adilada barashadeeda ayaa ayaa maxay ah barashadaasa ayaa ayaa usuululfiqi noqonaysa barashada aad baranaysa adilada taa ayaa la odhanayaa waa usuululfiqhi qolana halkaa ayay la mareen oo waxay yidhaahdeen xaggaasaanu annagu ula kacnay macrifaday ka dhigeen labada madhab maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin labada madhab qole waxay ku leeyihiin adiladaa guud ee ijmaaliga ah iyo qaabka looga faa'iidaysanayo iyo qofka ka faa'iidaysanaya shuruudihiisa saddexdaasaa usuululfiqi la odhan ama baro ama cidi ha barato ama yaan la baranin waa usuululfiqi madhabka dambena wuxuu ku leeyahay markaan la baran usuululfiqi la odhan maayo marka aad garato garashadaasaa usuululfiqi noqonaysa waad aragtaa madhabka waa laga fiican yahay macrifada ka dhigay shardiga waxaa looga fiican yahay kitaabkan haddii inaga layna dhex keeno inagoon garanaynin dee usuulufiqi maaha waayo dee garashay shardi ka dhigeen ma ogtahay macrifay shardi ka dhigeen garashada la gartaa usuulufiqiya bay yidhaahdeen markaad garatuunbu usuulufiqi noqonayaa bay yidhaahdeen war waxaa lagu leeyahay ama garo ama ha garanino horta waa usuulufiqi macrifada yarha laga saara haddaba sheekheenu qiil buu ka cibaareeyey wuuna daciifiyey in macrifadaa shardi looga dhigo usuululfiqhi usuululfiqhigu adilatulfiqhi fiqhiga deliiladiisa weeye adiladii alijmaaliyatu ijmaaliga ahayd ee la duuduubee kulliyiga ahayd iyo wa duruqu istifaadati jus-iyaatiha jus-iyaadkeega ka faa'iidaysigiisa duruqdeedii iyo wa xaalu mustafiidihaa ka ka faa'iidaysanaya xaaladiisii wa qiila waxaa la yidhi macrifatuhaa waa garashada lafteeda qiilkaasina macrifada iyo garashada lafteeda ayuuba ku tilmaamayba inuu yahay usuululfiqhigu haddaba waxaa laynooga baahan yahay usuululfiqhigii inaynu hadda tacriifkaa ereyada ku soo arooray in mid mid aynu u sharaxno waa tacriifkun inaan sii caddayno fiqhi baa jire fiqhiga waynu tacriifini deliil baa jire deliilkana waynu tacriifini xukun baa imanayo fikriga ka dhalanaya xukunkana waynu tacriifini cilmi baa iman doonee cilmigana waynu tacriifini cilmigu walaanuu yeelanayaayo mala iyo shaki iyo wahmi ahe intaba waa la tacriifini sida caadiga usuululfiqiga loo yaqaano kolkaa waxyaabihii tacriifka soo dhex dhacay ayaa la doonayaa in la baadho oo aynu nidhaahno mid mid bal hadda aynu u eegno fiqhigiibuu hadda doonaya inuu ka hadlo walfiqhu fiqhigu cilmun waa cilmi bixukmin xukun la garto xukunka oo sharciyin sharci ah oo sharci loo nisbeeyey xukunka oo camaliyin camali ah oo camaliyoo la samaynayo xukunka oo cilmiga oo muktasabun muktasab ah oo lasoo kasbaday oo min daliilin daliil laga kasbaday daliilka oo tafsiiliyin tafsiiliya daliil tafsiiliya ayaa lagaga kasbaday buu ku leeyaho lagaga kasbanaya waxaan u malaynayaa warkaasi inuu war dhammaystiran yahay fiqiga sheekhu markuu tacriifinayay fiqhi ereyga fiqhi ah wasankiisu waa ficli wuxuuna ka yimid ficilka faqahaah ama ficilka faquhaah ama ficilka faqihaah waa musallas oo saddexduba way ku bannaan yihiin walow inta badan faquha iyo faqiiha labadaa aynu aragnay inta badan faquha iyo faqiihabaa badan faqahana way jirtaa oo facala loogu dhawaaqo saddexduba way jiraan haddaba ereygan fiqhi ah luqadda marka la doonayo in la sharxo sheekuu ka aamusay luqadda waxaynu ognahay qolo alfahmuba yidhaahdeen oo mutlaqulfahmi ah fiqigu waa fahan waayo nebiyada maxay ku lahayn shucayb markay la hadlayeen qaaluu yaa shucaybu maa nafqahu ya maa nafqahu kaiira mima taquul qaaluu ya shucaybu maa nafqahu kaiira mima taquul shucaybow ma fahmayno wax badanood leedahay qolada haddaba eeg aayaddaa markaad sidaa u eegto maa nafqahu kaiira mima taquul markaad tidhaahdo waa muطlaqu lfahm uun waa iska fahan oo dhan baa fiqhi la iska odhanaya qolana waxay yidhahdeen war fiqhiga looma isticmaalo fahanka mutlaqa ahe keliya waxaa loo isticmaalaa fahanka daqiiqa ah shay marka horeba qarsoonaa marka aad fahanto unbaa fiqhi la odhanaya qoladaasina luqadda maxay fiqiga ku tacriifiyeen waa fahmu daqiiq bay yidhaahdeen shay daqiiq ah fahanka la ayaa la odhanayaa waa fiqi fahmu daqiiq bay qoladaasina qaateen walfiqhu fiqhigii istilaaxana waa kan cilmun waa cilmi iyo garasho bixukmin xukum la garto xukunka oo sharciyin sharci ah xukunka oo camaliyin camali ah cilmiga oo muktasabun laga kasbaday min daliilin daliil laga kasbaday daliilka oo tafsiiliyin tafsiiliya daliilka ijmaaligii dee usul waa moogtay fiqigu daliilka tafsiiligu ayuu isticmaalaa min daliilin tafsiiliyin sheekheenna halkaa waxaa inoo muuqata inuu ereyga cilmiga ah ama ereyga xukunka ah xukun xukmun dhinac wuu ka nakireeyey dhinacna mufrad buu ka dhigay labadaba culimmada usuulku sidii ay qaadanayeen inuu ku khilaafay baa la moodaa waxay odhan jireen cilmun bilaxkaam bay odhan jireen bilaxkaam jamacna way ka dhigi jireen wayna macrifaynayeen cilmun bilaxkaam bay odhan jireen wuxuu yidhi cilmun bixukmin buu yidhi bixukmin waa in xukun la ogaado wuxuu sheekhu uu nakiro uga dhigay uu jamac uga dhigi waayey eeg cilmiga fiqhigu inaad xukun taqaan unbaa fiqhi la odhanayaa xukun walow yaadan dhammaan axkaamta wada garanninbe axkaamta oo dhan waxaynu ognahay imaamu maalik in ciidda in badan oo masaa'ila ilaa afartan ayuu tira yar ka jawaabay intii kalena laa adri buu lahaa imaamu axmed waxaynu garanaynaa intaasoo jeeloo la weydiiyey oo laa adri uu yidhi imaamu shaafici waxaynu garanaynaa mas'ala can ilmutca inta wax laga weydiiyey inuu laa nadri yidhi kolba waxaa jira haddaba eeg laa adriidu waa nisfulcilmi wax kaste haddaad isku qaado uun ood istidhaahdo uun sheekh uu ka jawaabaa wax kastee sheekh baa tahay bad baad gelaysaa waxa weeye waxa aad garanaysidna waan garanayaa dhe waxaadan garanayninna aan soo baadha dhe ama ma garanayo dhe ceeb iyo iyo cilad ma aha waxa weeye haddii waxaan ilaahay dartii yahay oo ilaahay dartii uu kaa yahay maxaad maxaad ka rabtaa haddaad garatana waad garanaysaa haddaadan garanayna ma garanayuun dhe mushkilad male laakiin haddii ka jawaabun inaga mashaakilka ina haysta ardaygaa la yaabayo qofka waxaa ma garanayo yidhaahdaa waa cilmi waa mushkilad hadda soomaalidu haystaa iminka masalan haddaanan u midabka garan waayo oon garan waayo khamiisku qofkaasi xidhan yahay ya maxaan odhanaya war maxaan odhanaya war reebelow midabkan ii sheeg baan odhanaya macalinka sabuuradda isagoo taagana macashirka dhigaya hadduu wax garan waayo ardayo waxaa ii sheeg ceeb buu u haystaa waaba lagu tababaraaba macalinnimadaba waa lagu tababara ninka macalinka noqonayaba waxaa la odhanaya oy haddaad wax garan weydo ardayga u dir waa garan waaye odhan ardayga unu dir ardayay hee maanta hee waxaad eh, way shaqadaasaan idiin diray undhe eeg waa nooc kamida oo lagu tababara ayay kamid tahayba egma garanayadu ceeb maaha sideeday cilmi u tahay waxaan uga soconnaa haddaba bixukmintaa markii bil axkaam la odhan jiray jamaca asha wate laga dhigi jiray rag badan baa ka doodi jiray oo odhan jiray war dee waxaa faqiih noqon kara ilain fikigan faqiih baa la kala ishtiqaaqanayaae faqiih waxa noqon kara ninka axkaamta oo dhan dusha ka wada haya markaas su-aasha marka la weydiiye waxay ku jawaabi jireen war inuu dusha ka hayo looma baahne tahayu kitaabkeeni tahayu baynu ku soo qaadanay xataa tahayu inuu qofku uu malakadii ay xaasil ku tahay oo hadduu soo baadho inuu heli karayo inuu hadduu soo baadho inuu heli karayo ayuu qofku faqiih ku noqon karaa baynu odhan jirnay waxaasoo su-aala iyo waxaasoo jawaaba waxaa lagaga maarmayaa mufradkan bixukmina inaad xukun garato ayaa fiqhi la yidhaahdaa garashada aad xukun garanaysid xukunka oo sharciyin sharci ah, oo sharci loo nisbeeyey shareecadii rasuulka lagu soo dejiyey sala allahu calayhi wasalam xukunka oo camaliyin camali ah ama qalbigu ha sameeyo ama xubnuhu ha sameeyeen camali ah cilmiga oo muktasabun la kasbaday oo min daliilin daliil laga kasbaday tafsiiliyin tafsiiliya ah. culima bal haddaba intaa aynu isla yar eegno sheekhu wuxuu yidhi fiqiga alfiqhu cilmun bixukmin buu yidhi cilmun bixukmin xukun maxaa loo yaqaanaa ereyga xukunihi waa maxay xukunka waxaa looga jeedaa nisbada taamada ee dhamayska tirana tasdiiqa loo yaqaan tasdiiq atasdiiq laba erey baa iska soo horjeeda tasdiiq iyo tasawur baa iska soo horjeeda tasawurku waxa weeye shay mufrada inaad garato tasdiiquna waxa weeye mufrad shaygani wuxuu samaynaya inaad garato tasdiiq baa la yidhaahdaa kolkaa haddaba wuxuu samaynayo ama una samaynaynin ama manfi ha ahaado ama musbad ha ahaadee cilmiga tasdiiqa loo yaqaano nisbadaa taamada ee tasdiiqa ah ayaa horta looga jeedaa hadda xukunkan bixukmin xukunka waxaynu culima aynu kusii kusii sifaynay sharciyin baynu nidhiyo waxaa looga jeedaa ma'khuudun min asharci waa in sharciga xukunka laga soo qaatay camaliyin waa inuu yahay xukunkani waa inuu camali yahay camali waa inuu xukunkani noqonayo waxaa haddaba ama camaligaasi qalbigu ha ku camal falo oo ha shaqeeyo sida niyada oo kale ama acdaada iyo xubnuhuba ha shaqeeyaan sidaynu garanayno tacriifkan maxaa muxtarazaad u ah ereyga markaynu nidhaahno cilmun markaynu nidhaahno cilmun bal hadda u fiirso waxaa ereyga cilmi ah inagaga baxaya cilmun wuxuu idhi cilmun bixukmin sharciyin ereyga sharci ah waxa inagaga baxaya sharci markaan idhaahdo garashada aad garatay maxaan ku idhahdaa cilmiga aan sharciga ahayn sida xukunka caqliga ah oo kale xukun caqliya baa jira xukun xisiya baa jira xukun luqawiya baa jira xukun wadciya baa jira ereyga sharci ah markaan idhaha sharci afar qodob baa iga baxaya sharci cilmun bixukmin sharciyin baan ku idhi bixukmin sharciyin sharciga afar qodob ayaa igaga baxaya xukunka ka horeeya ma arkaysaa sharciga xukunka ka horeeya xukunkaana waxaa igaga baxaya saddex shay iskugeynta waa imisa toddoba haddaba cilmun bixukmin sharciyin xukmintaas saddex baa ku baxay sharciyinna afar baa ku baxay iskugu kaygee waa toddoba xukunka saddexda ku baxay waa maxay marka fikiga aad tidaa waa cilmun bixukmin waa xukun aad barato markaan ku idhaa waxaan xukunka ahayn oo daatada amarkaad ah barata iga baxay haddaad aniga i barata daatadaydan ka waran ama gidaarkan ad barata ka waran ama maradan iga dambaysa aad barata ka waran ma xukun ba mise waa daato daatada lama yidhaa fiqhi haddaad maanta nin cali la yidhaa barato dee barashada daatadaa aad baratay ma aha maxaan ku odhanayaa fiqhi haddii waraabe lagu tuso adan weligaa waraabo arag waraabaha markaad barato ma waa cilmi waa cilmi kuu kordhay sow maaha eeg cilmun bixukmin ma aha waa cilmun bidaatin weeyi waa daate ad baratay fiqi la odhan maayo markaa haddaba daate ad baratay weeyi ma aha fiqi daatadoo la bartaa fiqi ma aha sida tusaale ahaan waraabaha markaad barato ama ninka markaad barato waxyaabaha noocaas oo kalea waxaa kaloo inaga baxay oo cilmun bixukminta xukunka waxa inagaga baxay cilmun bisifatin baa jira cilmun bidaatin way inaga baxay daata markaad barato waa ko cilmun bisifatin baa isna inaga baxay sifa haddaad garato madowga iyo caddaanka adoon kala aqoon haddii caddaan lagu tusood caddaanka garato ama madowga garato sow midab maaha waxaad garatay midabkaasi waa sifo dherarka iyo gaabnida haddaad barato ma fiqiba dhararka iyo gaabnida iyo madowga iyo cadaanka iyo ballaadhka iyo buurida iyo waxaa garashada aad garatay fiqi lama yidhaah waxaasi waa sifa cilmun bisifatin isagna fiqi noqon maayo waxaa kaloo inaga baxay cilmun bificlin ficilkaasi maaha ficilkii naxwaha waa ficilka luqada weeyi cilmun bificlin haddaad barato maalan taagnida iyo fadhiga ayaad garan weyday nin baa ku yidhi anaa kutusi fadhiga ee kaalay fadhi ma garan li'id anaa kutusi fadhiga kaale u kuu fadhiistay fadhigaa garashada aad garatay waa ficil ficil wey qofkan wuxuu sameeyey weeyi haddaba ficilka garashada aad garataana fiqi maaha saddexdaa inaga saaray waa cilmun bidaatin iyo cilmun bisifatin iyo cilmun bificlin saddexdaasi maxay ku baxayaan cilmun bixukmin bay ku baxeen waxaynu nidhi fiqhigii cilmun waa garasho bixukmin xukun la garto xukunku waa nisba oo daatadana ma aha sifadana ma aha ficilkana ma aha saddexdaasba xukunka inaga saaray xukunka oo sharciyin sharci ah xukunku waa inuu maxay yahay buu i sheekhu sheekhu waa inuu xukun sharciya yahay sharciyin ereygaa sharciyin ah afar qodob baa inagaga baxaya oo isna fiqi la odhan maayo waa ereyga sharciyin amarkaynu ah soo qaadano waxaa inaga baxaya alcilmu bilxukmi alcaqli xukunka caqliga ah garashada la gartay xukun caqligu xukun buu sameeyaa halku inuu labada nus u yahay halku labada eh, muxuu u yahay hal iyo laba maxaa ka dhexeeya maxaa ka dhexeeya hal iyo laba nus sow nus maaha yaa nus ah yaa badh ah hal baa ah, sow maaha haddaba eeg halku ahaanta uu yahay nus labada nuskood waa xukun horta waa nisbata ma ah waayo halkii wuxuu samaynaya ayaad baratay inuu xukun yahay faan horta halku wuxuu samaynayaad baratay oo muxuu samaynayaa ahaanta uu yahay nusnimo waa xukun xukunkaasi ma sharciba oo aayad baa soo degto ina tidhi kowdu labada waxay u tahay nus ma aayad baa mise xadiid mise caqligaagaa garanaya caqligaagaa garanaya laba nin oo halkaa taagan inuu midku noqonayo labadooda isku jira he nus ahaan inuu u noqonayo ama laba nin oo halkaa taagan ninka inuu nus u noqonayo soo caqligaagu ma garanayo waa xukun caqliya fiqi lama yidhaah haddaba ahaanta halku uu nus labada u yahay waa xukun caqliya waxaa kaloo inaga baxay alcilmu bilxukm alxisi wax la yidhaha alcilmu bilxukm alxisi alcilmu bilxukm alxisi waxa weeye xukm baa jira xisi oo aragtida iyo xawaastu ay sheegayso waa inuu dabku wax gubo waxaynu ognahay ana naara muxriqa dad dabku waxbuu gubaa laakiin dee awood uu leeyahay kuma gube e ilaahay subxaanahu wa tacaala iraadadiisa ayuu ku gubaa haddaba annaaru muxriqa markaan idha dabku waxbuu gubaa markaan idha waa cilmi waa xukun bicilmin aan bartay waa cilmun bixukmin waxaan bartay xukun xukunkaasina waa gubidda dabku uu waxgubayo haddaba gubiddaa dabku uu waxgubayaa ma xukun sharciya mise waa xukun caqliya mise waa xukun xisiya waa xisi waynu aragnay isagoo waxgubayaynu aragnay xukunka xisigii ihi noqon maayo fiqhi waxaa kaloo inaga baxay mid la yidhaahdo alxukmu lugawi mid la yidha alxukmu lugawi waxaa tidhi annuuru diyaaun النور نورك وافتينك ضياء وافتين النور ضياء باتري مثلا النور ضياء هذان النور ضياء عراهدو ereyga nuur ah iyo ereyga diyaa inay isku macno yihiin waa xukun soo xukun maaha oo cilmun bixukmin maaha xukunkaa caqliguna ma sheegin xiskuna ma sheegin luqadaa sheegtay nuur iyo diya haddaad baadha dee luqadaa sheegtay waa xukun luqawiya fiqhi miyaadaba fiqhi maaha hadda waxaa kaloo inaga baxay alxukm alcilmu bixukmin wadciyin markaynu nidha alfaacilu marfuucun faacilku waa marfuuc so maynaan odhanin faacil waa marfuuc so maaha waa xukun dee faacil marfuuc oo faacilku wuxuu loo nisbaynayaa ayuu leeyo lagu xukumayaa inuu marfuuc yahay faacilka maxaa lagu xukumay inuu marfuuc yahay waa xukun cilmun bixukmin haddaba xukunkaasi sharci ma aha oo caqli ma aha oo xisi ma aha oo maxaanku idhaha luqawi ma aha waa wadci waa dejintii hore markii hore la dejinayey ayay carabi u dejisay faacilku inuu marfuuc ahaado waa xukun wadciya ereyga sharci ihi imisuu inaga saaray haddama culimo afar qodob buu inaga saaray waa xukmun caqliyun wuu inaga saaray oo fiqhi lama yidhaah xukmun xisiyunna wuu inaga saaray oo fiqhi lama yidhaah xukmun lugawiyun wuu inaga saaray oo fiqhi lama yidhaah xukmun wadciyun wuu inaga saaray oo isna fiqhi lama yidhaah afartaaba wuu inaga saaro waad aragtaa wlfiqhu fiqhigii cilmun waa cilmi bixukmin xukun loo cilmi yeesho xukunka oo sharciyin sharci ah xukunka oo camaliyin camali ah xukunka oo muktasabun eh, cilmiga oo muktasabun muktasaba haddaba camaliyin baa meesha yimid ereygaa camaliyin ee aan qaadanay muxuu inaga saarayaa camaliyin markaan idhaa ictiqaadkii iyo caqiidadii buu inaga saarayaayo haddaad caqiidada iyo tawxiidka barato ma fiqhi baan bartay baad odhan fiqhi baan bartay odhan mayse ilan fiqhiga waxaa lagu khasisay axkaamta camaliga ah baa lagu khasisay camaliga ah ee axkaamta caqadiga ah ma aha caqadigii buu inaga saaray isna halkaa caqiidadii baa inaga baxdo caqiidadu fiqhi maaha oo fiqhi baan baranayaa odhan maysid camaliyin muktasabun cilmigaa waa la kasbaday min daliilin tafsiiliyin baa laga kasbaday muktasabun cilmigaa waa la kasbaday ereyga muktasabunihi waa ismi mafcuul waa la shaqaystay oo dadaal baa lagu helay wey dadaal saddex cilmi ayaa inaga baxay halkaana muktasabun markaan idhaa saddex cilmi ayaa inaga baxay ilaahay subxaanahu wa oo ilaahay ma mar buuna cilmi lahayn oo uu dadaalay baynu nidhaahnaayoo cilmi buu bartay maya ma odhanayno dee muktasab ma aha haddaba jibriil oo kale markii ilaahay waxyiga u soo dhiibey waxyigan loo soo dhiibay ee laynoogu soo dhiibay waxyigaa ma nidhaahnaa jibriil wuu kasbaday oo waa fiqi maya rasuulka sala allahu calayhi wasalam wixii waxyi ahaan ugu soo degay isna wuu kasbaday ma nidhaa wuu dadaalay rasuulku maya saddexdaa cilmiga ilaahay iyo cilmigii jibriil loo soo dhiibey iyo rasuulka waxyigii ku soo degay intuba muktasab ma aha oo la odhan maayo waa waa fiqi fiqi saddexdaaba odhan mayno oo fiqi ku tilmaami mayno waxaa haddaba eg fiqhi waxaana laga kasb waa muktasabun min daliilin baa laga kasbaday daliil tafsiiliyin tafsiiliya min daliilin tafsiiliyin ama daliil tafsiiliya ayaa laga kasbaday waxaynu culima halkaana inaga baxay oo min daliilin tafsiiliyin waxa inagaga baxay taqliidka oo kale cilmiga lagu helo dadka aan aqoonta lahayn intay culimmada weydiiyaan su'aal ayay culimmadu u jawaabaan oo jawaabtaasay qaataan cilmigaasay qaataan waa cilmi de waxay qaateen ila waa muqallide waxa weye culimmadu waxay u sheegeen qof ilaahay yaqaana ilaahay baa ina amray inaad wax weydiisid oo ilaahay baa yidhi fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun war haddaydaan aqoon lahayn cidda aqoonta le weydiiya haddaba kaa aqoonta le markaad wax weydiiso waxaa laga yaabaa inuu si kuugu jawaabo adiguna adan aayad iyo xadiistoona kala saaraynin dee sidaasun baad qaadani ilaahay isagii buu kala xisaabtami hadduu ku khaldiyo hadduu ku hagaajiyaba isagii ayuu saaran yahay adigana waxaa lagaa rabaa inaad jaanis diintaada aad ku barato lagu siiyo oo dee lagu yidhahdo dee diintii baro ilan maalin kaste maaha un inaad soo taagnaatee diinta baro aqoon u yeelo ayaa lagu leeyahay aqoon diineed waxyaabaha daruuriga ah waa inuu qofku bartaa laakiin mas'ale kasta faqiih ku noqo oo sheekh ku noqo laynama leh hargeysii wada culimo noqoto miyaa layna leeyahay taa laynama leh ilaahay baaba dee daa'ifo gaara uunayna yidhi falowlaa nafara min kulli firqatin minhum daa'ifatun liyatafaqahu daaifa ayaa layna amray daaifa ayaa inay baxaan ay bartaan laakiin magaaladoo dhani dee fiqiga wada barata laynama odhan oo culimo wada noqoto laynama odhanin halkaana waxaynu ku haynaa min adilatiha tafsiiliya wlfiqhu fiqhigii cilmun waa cilmi bixukmin xukun la garto xukunka oo sharciyin sharci ah xukunka oo camaliyin camali ah cilmiga oo muktasabun la kasbanayo min daliilin daliil laga kasbanayo daliilka oo tafsiiliyin tafsiiliya haddaba min daliilin muqalidkiibuu inaga saaray waxaa kaloo inaga saaray waxyaabaha loo yaqaan huwa macluumun min addiini bidaruura sida salaada oo kale dee fiqhi lama yidhaah salaada waajibnimadeeda salaada waajibnimadeeda qof kastaa uu iska garanaya salaadu inay waajib tahay zakadu inay waajib tahay beentu inay xaaraan tahay waxyaabaha macluum min adiini bidaruura loo yaqaan kuwaasina waa saas oo kale insha allahu tacaala cashirkeeni halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam